Mm-hmm. Mm-hmm. shareecadu waxay diiday oo axaadiistu nahiyday in timaha caddaaday la rifo waynu sheegi doonnaa in la khidaabo oo la bedelo laakiin in la rifo ama la gooyo waa shay manhiya oo la diiday weeye inta haddaynu hordhaca ku dhaafno sheekhu waxau yihi raximahu llahu xadaanaa moxamed bn bashaar qaala ana abu daauud abu daauud atayaalisi abu daauud sulaymaan bn ashcas maaha قال ana hamaam ibnu yaxya عن qataadata raximah llah qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi laanas bn maalikin radi allahu canhu hal khadaba ma xineey ma dhoobay rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku ciradiisii wax ma mariyey qaala wuxuu idhi anas lam yabluq ma gaadhin daalika arrinkaa maba gaadhin xilli la dhoobo oo wax la mariyo ciradiisu maba gaadhin shay-an wax buu ahaa ciradu waxay ahayd shay-an wax fii sudqayhi labada dhafoor kaga taalla sudqu waa timaha ka baxa indhaha marka laga keenay ilaa dhegaha inta udhaxaysa shaybanna waa arki doontaan kutubta qaar waxay qorayaan innamaa kaana wuxuu ahaa shayban waxoogay ciro ah oo fii sudqayhi labada dhafoor kaga taala walaakin abuu bakrin radia allaahu tacaala canhu abuu bakar khadaba dhoobay bilxinaa'i xinno ku dhoobay iyo walkatami katam ku dhoobay e, xadiiska anasu maalik waa xadiis saxiixa ah. anasna waa garanaysaan xogogaalnimada iyo xeeldheeraanta uu nolosha nebiga u qabay waa la weydiiyey waxaa lagu yidhi nebigu ma xinaystay deete wuxuu uhi lam yabluq daalik ciradiisu may gaadhin xilli la xineeyo inamaa kaana shayban fii sudqayh labadaa dhafoor ayuunba waxoogay kaga yaaleen axaadiis kale waa arki doonnaa oo sheegaya canfaqada alcanfaqa waa timaha yaree dibinta hoose ka baxa canfaqaduna waxoogay bay lahayd garhka intiisa kalena dhowr bay ahayd muslim wuxuu warinaya inamaa kaana fi canfaqatihi canfaqadu waa timaha dibinta hoose ka baxaya wa fi sudqayni labada dhaforna waa ku lahaa wa fi ra'si nubad timahana madaxa timahana dhowr midhar bay ahaayeen xadiis kale anas wuxuu leeyihi kaana fii lixyatihi shacaraatun biidun lam yura min ashaybi ilaa qaliilan nebiga in yar mooyaane ciro badan laguma arag marka abuubakaroo ka da'yaraa oo sida xaqiiqada ah laba sana iyo barh ka yaraa ayaa aad uga hor ciroobay abubakar waa dhoobay timihiisii wuxuu mariyey bilxinnaa'i waalkatam qodobka xinnaha iyo cerada sida laga yeelayo sharcigeennu wuxuu leeyahay qofku inuu sidiisa u daayo ilaahay u abuuray wuu heli karaa waanay bannaan tahay cala alqowli araajix inuu sidaa caddaankaa ku daysto balowgiisa iska ahaado waa loo ogol yahay tallaabada labaad waxa weeye laakiin sunnuhu waa in la bedelo waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo keenay maalintii fatxu maka abubakar aabbihii abu quxaafa oo wada caddaaday madax iyo eh, garba oo waarigta u ekaaday kahuqaama deete wuxuu yidhi hayiruu haada war ciradan ha la dooriyo wajannibuuha sawaad madowgana ha laga ilaaliyo ha la bedelo laakiin yaan la madoobaynin xadiis kale wuxuu odhanaya ina alyahuuda waannasaara laa yasbiquuna fakhaalifuuhum yahuud iyo nasaaro ma bedelaane bedela marka in la bedelaa waa sunne iyadaa ka wacan in laga tago maxaa lagu bedelayaa saddex baa lagu bedeli karaa alxumra casaanka xinnaha cas iyo xinnaha huruudda ah oo aan isleeyahay soomaalida waa ku yari xinna huruudaa jira oo huruuddii dumarka weeg oo la mariyo garhka oo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa soo maray nin mariyay xinne markaasuu yidhi innamaa hada axsan haddana waxaa soo mariyay mid asfar mariye huruud kanaa ka sii wacan buu yidhi nooca saddexaad ee lagu dhoobi karaa waxa weeye alkatam katamku waa geed sidiisa u baxa marmarna wuxuu noqdaa laba geedoo laysku daro katamku wuxuu ka kaxaynayaa casaankii madowna gaadhsiin maayo kafee buu ka dhigaya markaa timihii casaanna maaha madowna maaha waxaanay ku soo qoreen nimankan tijaarigii Eh, alxin alswad alxin alaswad ma jiro balaagii diintu diiday ayuunbaa xagga laga soo wareego magaca xinna lagugu qoray markaa sax maaha waa nahyi waa nahyi wax wanaagsan maaha axaadiistuna way fogaysay marka katabkana waa la ogol yahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa laga wariyey inuu adeegsaday eh, xadiis muslimna wuxuu odhanayaa ina axsana ma hayartum bihi shayba alxinna waalkatam wax timaha lagu bedelo waxa ugu fiican xinnaha iyo katamka katamku waa kaa inu wuxuu noqonayaa kafaygo kale bunni buu ka dhigaya madowgu isagu waa nahyi madaahibtuna waxay u badan yihiin nahyigaas inuu yahay nahyu taxriim walow madhabu alxanaabila qowl ka dhigaya karaha uu jiro marka qofka haddii ilaahayba gaadhsiiye ciro waa nicmo iyo de ilaahay siiyey saddexdaa dariiqee diintu sheegtay ayuunbuu u bedeli karaa madowga waxaa laga soo reebaa hal xaalo ninku hadduu jihaad gelayo berigii hore laysbidhaasan jiray ee dee ninka tumuhu aad ku beegmayso kaasaad gaboobay ku beegan ayaa waxaa la ogolaaday inuu timaha madoobeyn karo si aan loogu soo degdegin waa marka jihaadka markaa ninka xilligan madoobaysanaya jihaadkuu gelayaa buu sheegi doonaa talo wuxuu geli doonaa jihaadu nisa baan filay marka jihaadka saxdee loo madoobeynaya waa kaa islaamka weeye waxaa kaloo isna la ogolaya madowga ninka timihiisu madooyey iska marsan karaa waayo wuxuu khiyaanaynaya iyo wuxuu bedelayaa toona ma jirto wuu sii siyaadinayaa uun laakiinba haddaad cirowdo dee inaad la qabsataan ka baqanayaa dabeetana caado bilaabantay meelay ku dhammaatay ay noqon weydo qaala alimaam abu ciisa tirmidi xadaanaa isxaaq ibnu mansuur asukuni wa yaxya ibnu muusa albalkhi qaala waxa yidhaha xadaanaa cabdurasaaq wa cabdurasaaq ibnu humaam asancaani can macmar ibni muhana can thaabit albunani can anas bn malik radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi maa cadadtu ma tirin fii ra'si rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam madaxa rasuulka kama tirinin iyo walixyatii garhkiisa ilaa arbaca casharata shacratan afar iyo toban timood oo baydaa cadcad mooyaane qaala xadaana maxamed musanna qaala ana abu daauud ay ahbarana abu daauud ana shucba ay ahbarana shucbatu ibn alxajaaj can simaak ibni xarbin qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay jaabir ibna samura walxaal qad su'ila la weydiiyey can shaybi rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam faqaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa idaa dahana markuu dhaashiyo ra'sahu madaxiisa markuu dhaashiyo lam yura minhu shaybun cire lama arki jirin fa idaa lam yadhun haddaanu dhaashiinna ru'ya minhu shayun ciraa laga arki jiray labada xadiisba waa laba xadiisoo saxiixa xadiiska hore wuxuu leeyihi nabiga calayhi salaatu wasalaam timihiisa madaxa iyo timaha garhka marka laysku celceliyo afar iyo toban tin ah ayuunbaaba caddaatay axaadiis kale way noo soo socotaa oo waxay odhan doontaa naxwan min ishriina naxwan min ishriin wax ku dhadhow labaatan xadiis kale wuxuu inoo odhan doonaa toddoba iyo toban xadiis kale wuxuu odhanayaa siddeed iyo toban qaar kale wuxuu odhanayaa rasuulku waa ciroobay intaasoo axaadiisii waxaa lagu macneeyaa laba macne macnaha ugu horreeya waxa weeye horta naxwan min cishriin naxwan min ishriin waxa weeye afar iyo toban toddobiyo waa wax labaatan kaag dhow afar ilaa labaatan ilaa dhowr iyo labaatan wax isdiidaya maaha iyo dhowr iyo toban macnaha labaadee la saarayaa wuxuu yahay taraqi bay ahayd bilowgii buu ahaa wuu kordhaya kolba tin baa caddaanaya labiyo toban ilaa laba saasuu soconaya markii dambena ciradu waa sii badatay markaasaynu ku arki doonnaa axaadiistoo la leeyahay naraaka shibta yaa rasuul allah rasuulkii allow waad cirowday markaasoo odhanaya shayibatnii huudun wa akhawaatuha sida ugu fiican ibnu xajar alcasqalaani uu ku macneeyo waa sida fii fatx albaari qolo kale waxay leey maya e naraaka shibta waxay noqonaysaa bidaayaatu shayb bilowgii ciradaa kugu bilowdayoo waa lagugu bilaabay iyaduna ma foga laakiin axaadiista markaynu wada akhrino ayaad arki doontaan cirada nebigu si aanay u xoog badnayn waxa lagu sii caddeeyey xadiiska jaabir ibnu samura oo hadday ciradu dhuddu dhudda tinto hadday caddaato waxba kama bedesho saliiddu laakiin markay bilowga tahay way soo casaataa markay soo casaatee madowga ka guuro ayay muddo casaan ka ahaataa kadib ay caddaataa muddada ay casaanka tahay haddii la dhaashiyo timaha kale la mid tahay cidana arki mayso maalmuhu qofku dhaashan waayana way muuqanaysa marka waxay u badnayd xilligaa uu ka waramayo qaybtaa aan weli caddaanee marka la dhaashiyana qarsoomaysa markaan la dhaashiyinna muuqanaysa qaala xadaana muxamed ibn cumar ibn lwaliid alkindi alkuufi qaala ana yaxya ibnu aadam ay ahbarana yaxya ibnu aadam can shariik waa shariik bnu cabdilaahi bnu abi shariik nakhaci waa qaadigii can ubaydlahi bni umar cubaydlahi bni cumar alcumari can naafic mawla cabdilahi bni cumar can cabdilahi bni cumar radi allahu canhu qaala waxau yidhi inamaa kaana wuxuu ahaa shaybu rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam cirada nebigu waxay ahayd naxwan wax ku dhadhow min cishriina shacratan labaatan timood oo baydaa'a cadcad marka waa xadiiskii aynu hadal hayno weeyaane naxwan in ku dhadhow bitaxdiid muu doonay inuu yidhahdo waan tiriyey waa ma dhaafin labaatan wuxuu ku leeyahy wax labaatan ku dhow ama in yar ka waabsan ama in yar dhaafsiisan horena waa inaga u sheegnayoo xogogaalnimada iyo ka warqabka ay ka warqabeen nebiga kariimkaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh aad bay uga hagar baxeen caalamka ma soo marin qof muuqaalkiisii iyo dhararkiisi iyo dhumucdiisii iyo socodkiisi iyo timihiisii iyo maryihiisii iyo weelkiisii ilaa iyo maydhigiisii iyo suuliubixiisii ilaa iyo gogoshiisii wixiiba laga warramayo detailis loo hayo faahfaahin loo haya ma jiro aan ka ahayn nabigeena kariimka salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiikaasna waa xadii saxiixa qaala xadaana abu quraybin muxamed ibn اlcalaa qaala ana mucaawiyata ibnu hishaam wa mucaawiyata ibnu hishaam waa saduuq waxa weeye shaykhu lasxaabi alhamsa can shaybana can abi isxaaqin asabiici can cikramata mawla ibni cabaas can ibni cabaasin waxa uu yidhi qaala waxa uu yidhi ibnu cabaas qaala abuu bakrin abuu bakr baa yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow qad shibta waad cirowday qad shibta cirowday qaala wuxuu ihi shayabatnii waxa ay ciraysiisay huudun suuradda huud la yidhaa iyo wlwaaqica suuradda waaqica laydhaa wlmursalaatu suuradda wlmursalaat wa yatasa'aluun waida shamsu kuwirad ayay ciraysiisay xadiiskan culimmada xadiisku waxay u badan inuu yahay xadiis haabita oo sugan qolo waxay ka dhigeen xasan qolada badanna waxay dhaheen waa saxiix laakiin ibnu xajar alcasqalaani sida lagu arko kutubihiisa gaar ahaan kitaabka laydhaa annukat cala ibni salaax wuxuu u soo qaataa calaamad inuu yahay xadiiska mudaribka ah markaasaa wuxuu idhaahdaa toban weji wax ka badan ayaa loo soo wariyaa oo kala duduwan marka mudaribka buu calaamad uga dhiga mudaribkuna waa nawcu min anwaaci daciif marka ibnu xajar cid ku raacday badan ma arag xadiiskana waxaad moodaa sidaa culimmada xadiisku u badan yihiin ayuu saxiixu yahay haddii macnihiisa u leexanno abubakar baa ku yidhi yaa rasuul allah qad shibta wuxuu adeegsaday xarfu taxqiiq rasuulkii ilaahayow xaqiiqdii waad cirowday nebigu ma dafirinoo dee way muuqataaye wuxuu idhi shayabatnii huudun wuxuu ka fahmay hadalka abubakar waadigii ciradu kaa raagtay ee qayrkaa ka ciro dembeeyeye maxaa imika keenay ayuu ka fahmay waayo qofku wax muuqda hadduu sheego dee wax muuqda waa la wada arkaya marka waxa muuqda xigmadda ka dambaysuu raadinayaaye ma raadinayo waxaan muuqda ila waabu arkaaye xigmaddii buu u uu leeyahay waxaan la ciroobay axdaasta ay suuradahani ka warramayaan suuradihii baa la eegay waa huud iyo waaqica iyo mursalaad iyo cama yatasaaluun iyo ida shamsu kuwirad aayadaha qaar waxay ku daray axaadiista qaar alxaaqa iyo kaashiya iyo alqaarica iyo iqtarabat isaaca dhammaantood waa qiyaamihii ahwaalu lqiyaama iyo dhibaatooyinka dhici doona iyo diyaargaroogu intuu leekaanayo iyo inaan laysdhiganin oo aanu mawdku kugu soo degdegin arrimaha noocaasa ah iyo ka warwarkooda iyo ku talagalkooda ayaa timahaygii sidaa u bedelay waana macruufoo qofka waxa bedelaa waa warwarka iyo naxdinta iyo waxyaalaha la midka ah waxay warinayaan culimmada shuraaxdii waxay leeyihiin waxaa la arkay nin dhallinyaro ah oo tima habeenkii seexday isagoo timu ay dekhil madow yihin habeenkiibuu riyooday qiyaamihiibuu ku riyooday dadka la kala gurayo oo laleeyahay qaybtaa naarta u wada oy qaylinayaan qaybta jannada u wada balow cad buu noqday subaxii wuxuu soo toosay iyadoon xabadi u madoobayn iyadoon xabadi u madoobayn naxdintii ayuu soo toosay marka way dhacdaa inay eh, raadka qalbiga ka yimaadaa inay tinta soo gaadho waa shay macruuf oo jira weeye marka halkaa waxaa innaga farriin weyn bay noogu jirtaa nabi maxamed oo dembigiisa la dhaafay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo fadliga ilaahay halkee gaadhsiiyey oo isagoo nool jannadana la dhex dawaafsiiyey naartana la tusayo la dulgeeyey ayaa saa u baqaya oo timihiisu isbedelayaan markaase inaguna labalexaadsananaa qosol iyo farxad iyo isdhigasho iyo oo wax la yaab la wey marka waxaynu isaga eegnahayo adhigan la xariista ee martidu usoo socota ee midee loo soo feynsanaya iska raamsanaya waa noocaasu qofka haddaanu cilmigiisi iyo caqligiisu fogayn oo waxa iman doona aanu qiyaasayn iska raamsanaya iska qoslayaa waa haafilun laa yuqfalu canhu mid moogan oo aan laga mooganayne laga warhayo markaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ciroobay ee huud iyo akhawaadkeeda cireeyey qaala xadaanaa sufyaan bnu wakiicin qaala ana muxamed bnu bishrin can caliy bni saalixin an abi isxaaqin asabiici can abi juxayfa abi juxayfa ibnu wahab assuwaa'i baa laydhaa qaala wuxuu yidhi qaaluu waxay ku idhaahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow naraaka waa ku aragnaa qad ishibta waad cirowday qaala wuxuu qad shayabatnii waxay cirraysiisay huudun suuradda huud iyo wa khawatuha suuradaha la walaalka ah ee la jaalka ah ee la nooca ah ayaa cirraysiiyey naraaka waxay noqon kartaa ixtimaali kartaa alru'ya alcilmiya alru'ya alqalbiya wax laydhaha hadday ru'ya qalbiya noqoto qadi shibta waxay noqonaysaa mafcuulkeedii labaad bay noqonaysaa hadday ruuyadu basariye noqotana qad shibta xaalay noqonaysaa waa laga xaalaynayaa waxay leeyihiin culimmadu hadalka abubakar baa yidhi dadkii la fadhiyey iyana waa ku raacsanaayeen sidaa ogeed baa marna la ifraadinayaa oo ciddii hadalka ku dhawaaqday la sheegayaa marna waxaa la sheegayaa kol haddii laysku wada waafaqsan yahay oo aanay cidi diidanayn waxaa laga soo qaadayaa inay wada yidhaahdeen waayo ficilka qof ku dhaqaaqo hadday kuwa kale waafaqaan waa loo tiiriyaa waayo reer thamuud waxaa la tilmaamay inay boqnogooyeen hashii suuradda qur-aankuna waxay sheegtay idinbacaa ashqaaha ka ku dhaqaaqay waa kii ugu darnaayee ugu shaqisanaa maxaa loogu tuuriyey bulshaweynta way ku raacsanaayeen may ku diidanayn abubakar baa suaasha aasha weydiiyey baaqiguna way ku waafaqsanaayeen markaasaa hadalkii iyaga loo tiirinayaa qaaluu yaa rasuul allah culimmada qaarna waxay dhaheen maye ha laga dhigo tacadudulwaaqica laba xilli maalin buu gaar weydiiyey maalin kalena koox baa weydiisay jawaabtuna isku mid bay noqotay iyada qudheeduna baciid maaha qad shayabatnii waxay cirraysiisay hudun suuradda huud iyo wa akhawaatuha suuradaha la ah isna waa xadiis saxiixa qaala alimaamu abu cuuse xadaanaa cali bnu xujrin qaala anba'anaa shucayb bnu safwaan can cabdilmalik bni cumayrin can iyaad ibni laqidin alcijliy can abi rimtha ataymi taymi rubaab marka taymu rabaab waxaa laga ilaalinayaa taymu quraysh oo taymkii abubakar ahaa maahee waa taymu ribaab qabiilo dhowro ayaa laisku idhahdaa taymu ribaab waa dabba iyo thawr iyo cukl iyo taym iyo cadiy way xulafoobeen bahwadaag bay noqdeen markaasaa loo bixiyey taymi ribaab ama rabaab qaala wuxuu wuxuuhi ataytu nabiya nebigaan la u imi sal allahu calayh wasalam walxaal markaanu imanayo macii waxaan wataa ibnun lii inaan aandhalay baan wataa qaala wuxuu idhi fa uriituhu waa lay tusiyey nebigaa lay tilmaamay faqultu waxaan ku idhi lamaa ra'aytuhu markaan arkay haada nabiyullaahi sala allahu calayh wasalam waa kaa nebigii walxaal calayhi korkiisa waxaa ah thawbaani laba maro akhdarani oo cagaar ah doog ah walahu wuxuu leeyihi shacrun timo qad calaahu uu kor maray ashaybu ciradu ay kormartay martay wa shaybu ciradiisuna axmaru waa casaatay way cas tahay saxaabiga abi rimsa rifaaca ayaa la yidhaahdaa xayaanna waa la yidhi jundubna waa la yidhi khashkhaashna waa la yidhi ayan kaanadkay doontaa noqotee abi rimsata taymi taymi ribaab ninkaasuu nebiga ayuu yimi inanna waa wataa fa uriituhu saasaa aniga ii dabdisan alifka in la dameeyo fa uriituhu ra'dana la kasriyo fa uriituhu waa laytusiiyey riwaayad kale waxay odhanaysaa fa araytuhu iyaahu taadama ma idiin fa araytuhu hamsaho maftuuxa ma tore idiin ta hore waxa weye waa lay tusay isagaa la baraya tan dambe hadday kuu qorantayna fa araytu waan tusay hu nebiga hu wiilkii yaraa baan tusay wiilkuu baraya markaa ma cusba isagu wiilku baraya uu leeyahay haadaa nabiyullah waa ka nebigii ilaahay markaa teenaynu iskaga socon doonnaaye fa qultu waxaan ku idhi lamaa ra'aytu markaan arkay haadaa kaa la tilmaamaya nebiyullaahi weeye wiilkii yaraa u baraya walxaal calayhi thawbaani akhdaraan intaanay halkaa gaadhin wuu sheego wuxuu yidhi laba maruu xidhan yahay oo labaduba doog ah walahu shacrun timana waa leey qad calaahu uu ka kormaray ashaybu ciradu wa shaybu ciradiisuna axmaru waa mid casaatay intaa markuu wiilkii u sheegay buu rasuulka la fadhiistay calayhi salaatu i warabbi lkacba buu yidhi i nacam warabbi lkacba kacbada rabbigii iska lahaa baan ku dhaartaye suu yidhi xaqan ma hubtaa markaasuu yidhi ashhadu bihi waan qirayaa fatabasama bihi rasuulu llahi sal ly salam rasuulku waa dhoolla caddeeyey muxuu loo dhoolla caddaynayaa laba qodob buu la dhoolla caddeeyey kow siday isugu eg iyo siduu ugu adag yuu leey waa inankaygi oo marna leeyahay ashhadu bihi marna uu leeyahay ii warabbilkacbuu ku dhaaranayo ay ku dhowla caddeeyey deete wuxuu dhi amaa inahu laa yajni alayka walaa tajni calayh waxaad ogaataa dembi aad gashayna isaga loo qabsan maayo dembi uu galayna adiga lagu qabsan maayo ogow intaasuu u kordhiyey axaadiistani waxay ka warramaysaa oo xoojinaysaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi gadaal intii aanu geeriyoon inay cirradu sii badatay oo timaha dusha ka baxday welibana uu bedeli jirayoo xidhnaha uu ku bedeli jiray culimmada qaar sidaasay yidhahdeen waxay leeyihin casaankan la arkaya waa aharkii xidhnaha qolo kale uu ka mid yahay ibnu xasm alandalusi isagu wuxuu leeyay maya dhaashiga badan ee weliba wata ee cadarka wata ayaa wuxuu keeni jiray inuu caseeyo timaha wixiis soo bedelaya ayuu casaynayey waxaan casee la arkay ma ahayn xinne ee waxa weeye waa karat duhn waaye waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya maryaha akhdarka ah ee cagaarka ah in la xidho thawbaan marka lagu yidhaana waa isaar iyo ridaa waa guntigii hoose iyo go'ii sare weeye ee akhdarkana waxaa lagu tilmaamay inay yihiin libaasu ahliljanna wayalbasuuna hiyaaban khudra laakiin baabu libaas waxaan ku arki doonaa ee dunyada inta la joogo in laga fadli badan yahay cadaanku ka fadli badan yahay ayaanu arki doonnaa xadiikaasna waa xadii saxiixa qaala alimaam abu ciisa xadaana axmed ibnu maniic qaala xadaana surayj ibnu nucmaan qaala xadaana xamaad ibnu salma can simaak ibni xarbin qaala waxa uu yidhi qiila waxaa lagu yidhi lijaabir ibni samura akaana miyuu ahaa fii ra'si rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay madaxiisa miyuu ahaa shaybun era miyay ahayd qaala wuxuu ihi lam yakun ma ahayn fi ra'si rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam shaybun cira ma ahayn ilaa shacaraatun tima mooyaane fii mafriqi ra'si madaxa hore fooda hore kaga yaalay mafriq ida dahana markuu dhaashto waaraahunna waxa qariya adduhnu dhaashigaa qarinayay jaabir ibnu samura waxaa la weydiiyey nebiga ilaahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi madaxiisa cira ma ahayd wuxuu idhi cira ma ahayne shacaraad kooban timo kooban ayaa ciro ahaa weliba xagga waxay u badnaayeen mafraqa haddii uu dhaashto waxaa qarinayay dhaashiga ibnu kaiir fii kitaabihi albidaaya waannihaaya wuxuu leeyihi ibnu qayimna waxaad moodaa isna waa tilmaamee anas maalik iyo jaabir ibnu samura waxay taagan yihiin nebigu xilligii cirada ma gaadhin ee waxay ahayd in yaroo kooban abu hurayra iyo rag badan oo kale waxay leeyihiin maye nebigu waa bedelayba cirada qolana waxay leeyihiin ciradan mabuu bedeline waa dhaashigii faraha badnaa marka wuu u garnaqayaa ibnu kaiiro wuxuu leeyihi kuwa sugay ee sheegay waa muthbit kuwa kalena waa naafi cilmiga usuulkana waxaa lagu yaqaanaa almuhbitu muqadamun cala annaafi qofka wax sugaya iyo ka diidaya ka sugaya ayaa la qaataa waayo ka sugaya wuxuu soo kordhinayaa ziyaadatu cilmin cilmi buu ku kordhiyey waxaanad adugu ogeyn marka waxaa layska qaadanayaa xoog badan in aakhirkii ciro uu lahaa cirada ma bedeli jiray samuu bedeli jirin baabka soo socdeen ku arki doonnaa lam yakun fi ra'si rasuuli illahi sal ly salam shaybun ila shacaraatun fii mafriqi ra'si mafriq waa makaanu farqi ra'si halka madaxa laga kala jeexo waa halkaas salaanta iyo fooda ida dahana hadduu dhaashto waaraa waxa qariya hunna ciradii adduhnu dhaashigaa qarinaya baabu maa jaaa fii khidaabi rasuuli illaahi sal allahu aleh wasalam halkanna wuxuu ku keenay waa baabkii lixaade maa jaa axaadiista wixii ku yimi fi khidaabi dhaashigii iyo dhoobiddii rasuulilaahi uu dhoobayay khadaba yakhdubu khidaaban asalka wixii laysku dhammuuqaa la khadaba fi luga alcarabiya waxaanay markii dambe u adeegsadeen dhoobada marka laysku dhoobo gaar ahaan xaraarta oo soomaalideennii waxaa laga sheegay xaraarta inay timaha ku nadiifin jireen oo ninka timaha leh si aan timaha dulinuga dhicin xaraar iyo wuxuu marinayaa ciid markii dambena dhirtan lagu badaweeyo timaha ama midabada lagu bedelo ayaa khadaba loo isticmaalay marka wax alla wixii la mariyo khidaab baa la odhanaya laakiin innaga dumarkeennu khidaabka waxay u dhigeen xidnahoo keliya iyo wixii gacmaha la mariyo ayuunbay khidaab yidhaahdeen laakiin khidaabku waa wixii laysku dhamuuqaba wax alla wixii laysku dhamuuqo khidaab baa la odhanaya afar xadiis buu ku keeni doonaa baabkan keenii horena kama foga waa uu raacaya uun qaala alimaam abu ciisa xadaana axmed ibnu maniic qaala xadaana hushaym hushaym ibnu bashiir weeye xaafidu baqdaad qaala xadaana cabdilmalik ibni cumayr can iyaad ibnu laqiid qaala wuxuu ihi ahbaranii waxaa ii warramay abu rimsa ataymi taymi rabaab qaala wuxuu ihi ataytu waan imi rasuul allahi sala allahu aley wasalam baan ula imi maca bnin lii wiil aan leeyay oon dhalay ayaanu la imi fa qaala wuxuu idhi ibnuka haada kanimaynankaagibaa faqultu nacam ashhadu bihi waan qiraya qaala wuxuu idhi la yajnii alayka laa yajnii dembi ma galo calayka adiga dembi kuguma galo walaa tajni aadna ma geshid calayhi dembi dembi aad gashay isaga looma qaado dembi uu galayna adiga laguma qaado qaala wuxuu idhi abuu rimsa wara'aytu waan arkay ashayba ciradiio axmara casaana baan arkay qaala abuu ciisa wuxuu yidhi haadaa xadiiskani axsanu shayin waa xadiiska ugu wacan cirada nebiga xadiiska ugu cad weeye wa afsaru ugu caddaanta badan lianna riwaayaati saxiixata riwaayaadka saxiixii waxay caddaysay ana anabiya sala allahu caleyh wasalam lam yabluq inaanu gaadhin ashayba wa abuu rimsana ismu magaciisa waxaa la ydhaa rifaacatu ibnu yasribiy ataymiyi ayaa la dhaa marka waxaa ku soo biiray hadalkii ibnu kaiir ee abu ciisa tirmidi wuxuu leeyahy xadiiskani waa xadiiska ugu wanaagsan wax ka warramaya ciradii nebiga caleyh salaatu wasalaam uguna cad waayo axaadiista hore waa ay nafiyayaan oo waxay leeyihin lam yabluq shayba dhirre ma gaadhin tanna wuxuu inoo sheegayaa inuu ciro gaadhay weli waxaa sii xoojinaya xilliga abuu rimsa uu soo islaamay oo sanadkii tobnaada ah. waxaan sanadba gaadhayn ayuu nebigu sii nooliyey marka waxaan sanadba gaadhayn inay ciradu ku soo badatay way muuqataa abuu ciise tirmidina waa imaam weyn oo jaliil ah oo faqiih ah weliba markuu gacanta u qaado axaadiista is iswaafaji wuxuu la yimaadaa waxyaala cajiibah oo aad iyo aad u qiimo badan waxaa kaloo inoogu soo kordhiyey abu rimtha afartii magacee la sheegay ee kana ugu xoogan rifaacatu ibnu yasribiy ataymi qaala xadaana sufyaan bnu wakiicin qaala xadaana abi wakiic bnu ljaraax can shariik ibnu cabdillaah ibnu abi shariik inakhaci alqaadi can cuhmaan ibni mawhib qaala wuxuu uhi su'ila waa la weydiiyey abuu hurayrata abuu hurayra la weydiiyey hal khadaba ma dhoobay rasuululahi sal salam rasuulku timaha ma dhoobayo wax ma mariye qaala nacam qaala abu isa wuxuu yidhi warawaa waxa wariyey abu cawaanata abu cawaana wuxuu ku wariyey musnadkiisa hada alxadiia xadiiskanuu ku wariyey an cumaan bni cabdilahi bni mawhib ayuu ka wariyey faqaala wuxuu idhi can ummi salama ummi salamana waa laga wariyo iyana way caddaysay oo waxay tidhi nebigu waa dhoobay marka labadii saxaabiya diidaayey anas iyo jaabir ibnu samura waa laga batay waxaa ku soo biray abu hurayra oo xogogaalka waaweynah waxaa ku soo biirtay ummu salama oo xaaskii nebiga ah laakiin xadiiska ummu salama muu warinin abu ciise tirmidi waxa wariyey abu cawaana fii musnadihi buu ku wariyey abu cawaana waa sheekhii weynaa caanka ahaa alwaasidi albazaar axad alaclaam marka intaa marka laysu wadageeyo waxaa soo baxaya nebiga calayhi salaatu wasalaam aakhira cumrihi inuu xineeyey oo timaha uu bedelay umu salamana waa garanaysaan waa hind binta abi umaya nabigu wuxuu guursaday shawaal waxaanu la aqalgalay shawaal iyaduna waxay geeriyootay shawaal waxaa cajiib ah markii uu ka dhimanayey abu salama markuu ka dhimanayay waxay taqaanay oo nebiguu sheegay duca cajiibah oo ku yidhi qofka musiiba ku dhacdo oo idhaahdo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allaahuma ajurnii fii musiibatii wakhlufnii khayran minhu qofka intaa yidhaa ilaahay ajarkana waa siiyaa musiibadiina wax ka waan buu ugu bedelaa abu salmay aad u nin qiimo badan ahaa <coughs> waxa isweydiisay yaa ka fiicnaan doona talow iyo iska ahri ducada waa lagu jideeye way ahriday in yar kadib markii acadeed baxdayba nebigaa u soo diray zayd deetana wuxuu yihi rasuulkii ilaahay wuu ku hadalhayaa waa ku doonaya deete waxay tidhi waxaad ku tiraa yaa rasuul allah innii imra'atun kabiira gabadh weyn baanay wa innii imra'atun musbiya waxaa kaloonahay nahay gabadh carruur leh wa inanii khayraa gabadh xinaase iyo masayr badanna waanahay haasaawaan dadka waaweyn waa kaa saasoo wada haasaawaan deetana wuxuu yidhi hadday da' noqoto anaa kaa daweyn da anaa kaa daweyn waa kow ubadkuna waa ubadkii walaalkay abu salama khayradana iyo masayrkana ilaahay baan kuu baryi ilaahay baa kaa kaxayn saasuu nebigu ku guursaday waxaanay ahayd dumaradii cajiibka ahaa ee cilmiga badan nebiga ka dhaxlay sal allahu alayh waalih wasalam xadaana ibrahim ibnu haaruun qaala abu ciisa xadaana ibrahim ibnu haaruun qaala wuxuu yihi anba'ana annadar ibnu zuraara annadar ibnu zuraara waxa uu ahaa mastuur sida la sheegaayo can abi janaabin can iyaad ibnu laqiid can iljahdama imra'ati bashiir ibni alkhasaasiya qaalat waxay tidhi waa saxaabiyad bashir ibnu khasaasiyana waa saxaabi ana aniga ra'aytu arkay rasuulallaahi sal allahu aleh wasalam baan arkay yakhruju ka soo baxaya min beytihi gurigiisu ka soo baxaya yanfidu isagoo tumaya ra'sahu madaxiisa ka tumaya biyaha walxaal qad iqtasal nebigu soo maydhay wa bira'sihi madaxiisa waxaa ku sugnaa radcun tilmaan min xinna'a aw qaala radqun hayn radqi markaa waxa weeye waa dhoobid iyo marin lagu dhoobay min xinaa ah xina lagu dhoobay shaka fi hada ashaykh ibraahimna haaruun ayaa ka shakiyey ma radcun bay tidhi oo cayn ah mise radqun oo hayn ah saxaabiyaddu waxay leedahay rasuulka ilaahay baan arkay oo gurigiisa ka soo baxaya gurigiisu waa mufrad mudaafa cumuum buu faa'iideynayaa guryihiisa mid ka mida wey mid gaaroy sheegtay maaha guriga uu leeyahay ayuumbuu ka soo baxayay yanfidu ra'sahu madaxa ayuu tumayay qofku markuu soo maydho asee tuwaalla aanu isticmaalin gacantuu isku qallajiyaa nebigu waa nacbaa inuu maro isku qallajiyo axaadiisu waxay ku asaxday in loo keenay maro oo uu celiyey faraddaha markaa gacantuu adeegsan jiray ma shay la diido xaaraana maya waa bannaan tahay tuwaal waa laisku qallajin karaa laakiin isagu ma jeclayn culimmadu waxay ku kala tegayaan muxuu u diidaaye qole waxay leeyihin waa qadiya dabiiciyo dhulkaasi waa kululyey kol hadduu kulul yahay qabowgani waxoogay ha ku sii qaboojiye waxba iska qallajinin in yar kadib ood qallali doontaaye qolena waxay leeyihin waa atharu cibaada cibaadada raadkeeduna inuu kugu sii yaallo ayaa iska fiican sida weysada iyo khaluufka iyo maxaa la dhiigga shuhaadada iyo waxyaala iswaatharu cibaada qolana halkaasay marinayaan marka qolada tilaha kugu sii yaalo waxaa diidaya haddana iska tumidan iska tumaayo waqad iqtasala walxaal qad iqtasala uu soo maydhay wa bira'sihi madaxiisa waxaa ku sugnaa radcun riwaayada caynka ka dhigaysa ayaa xoog badan waayo radqun waa dhoobada xinihii marka la mariyo markuu kugu dhoobanyey radq waa laodhan karaa waayo wuu kugu dhoobanyey wuu ku marsanyey laakiin maraad maydhatay kol haddaad maydhatay xinii wuu tegaya radqi maba noqon karaba marka waqad iqtasala haddii la yidhi caynka ayaa xooganaanaya radcun laakiin ruwaat alxadiid say isaga ilaaliyaan inay been sheegaan ayay labadii ereyba soo qaataan aduu kale rajaxa dhowto laakiin labadii ereyba wuu ku keenay radcun waa tilmaanta uu ka tago shayga la mariyey radqunna waa markuu marsan yahay ee uu ku dhamuuqan yahay ama ku dhooban yahay shaka fii hada shaykhu baa ka shakiyey ibraahim bnu haaruun xadiikaasina waa xadiis saxiixa qaala alimaamu abu ciisa xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan qaala xadaana camr bnu caasim alxaafid qaala xadaana xamaad bnu salamata bnu dinaar qaala xadaana xumayd bn cabdiraxmaan xumayd awiil qaala can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu waan arkay shacra rasuulilahi sal l slam baan arkay makhduuban isagoo xinaysan oo dhooban ay bilxinnaai walkatam riwaayada bukhaari baa ku dartay makhduuban bilxinnaai walkatam qaala xamaad wuxuu yidhi wa ahbaranaa waxaa noo warramay cabdullahi bni maxamed ibni caqiil qaala wuxuu yidhi ra'aytu waan arkay shacra rasuuli lahi sal ly salam cinda anas maalikin makhduuban ayaan arkay anas maalik wuxuu ku soo laabtay halkii markii hore uu diidanaayo ah inaan nebigu ciroobin marka wuxuu leeya waxaan arkay waxaana lagu macnaynayaa gebagabadii maalmihii ugu dambeeyey nebiga timihiisa sala allahu caleyh wasalam oo makhduubaan arkay maxay ku makhduub ahaayeen bilxinnaai walkatam riwaayada bukhaari baa sheegtay xinna iyo katam laysku daray marka bunni qurux badan buu ka dhigayaa xamaad wuxuu ku daray waxaan ku arkay guriga anasu maalik tin nebigu leeyahay shacra rasuulillaah tin xaba tina oo makhduuban xinaysan marka waxyaalaha nebiga loo tiriyo calayhi salaatu wasalaam ee timaha ah ee marada ah ee weysada ah ee kabta ah waxaasoo dhan qaacida waxaa ka diyaariyay culimmada xadiiska waxay idhaahdeen sida xadiiska nebiga loo sugo ee sanad loogu sugo ayaa waxana sanad looga baahan yahay in tii ay tahay nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam yaad ka qaaday hebella yuu ka qaaday hebelkanla yuu ka qaaday hebelkanla yuu ka qaaday ilaa isaga loo geliyo saa raggii la wada eegaya keebaa looga qaateena keebaa beenaala ah keebaa kan ah keebaa sida xadiiska loo tafniido ayaa loo tafniidaya wixii hadduu sugmana wuu sugnaaday haddii kalena se xadiiska daciifka loo tuuro ayaa loo tuuranaya haddii kale waa lagu haroorsanaya tintii awowgii intuu kuu keeno ayuu ku odhan doonaa tintii waxaan hayaa tii nebiga ama tima farasba marka ninbaa wuxuu iga sheekeeyey turkiya aanu tagnay buu yidhi dariiqa ah ayaana macsuumay dabeetna waxay dhahdeen waxaanu tusaynaa araabi cajiiba sanduuq baa furay waxbaa la ahriyaya intaa ducooyin haddana sanduuq yar baa laga sii dhex furay wax kalaa la ahriyaya fooxana lagu tuuraya haddana mid kalea la furay intii in leeg baa la tuuray toddoba sanduuq oo kale yaryar ayaa la furay haddana maraa laga furay haddana bac baa laga furay haddana bac kala laga sii furay tin baana la tusay dhumuc leh oo cas deetana markaasaan ku uri oo tintani ma tii garka se waa tii madaxa marubas wada eegeen garan mayno annagu garan mayno waa tintii nebiga markaa inay tii madaxa tahay iyo inay tii garhka tahay qofkan mana odhan kartid way tahay e, mana ahana odhamaysid way tahayna odhamaysid laakiin yaad ka keentay sanadkaa la raacaya bal waxaa cajiiba nin madaxoo xilligii noolaa cabbaasiyiinta ayaa waxaa loo keenay waxaa loo keenay kab laguri waa kabtii nabiga calayhi salaam isagoo majliskii fadhiya ayaa loo keenay kab deetana madaxuu saaro uu dhunkado halkaasu dhigto ninkiina xooluu deetana markuu dhaqaaqaybu ku yidhi waan ogey isna wuu ogyey idinkuna waa ogtihiin inaan tan weligeed nabiga xodhanin caleyhi salaatu wasalam laakiin wuxuu doonayay miyaa garanaysaan inaa dhahdo waar kabtii nebiga maahaoo halkaa u idhahdo kani waa nebi nacayb nebigu wuu nacabyey deetana suuqa galuu doonayo tii iska gartay buuri iska gartay marka kolle waa la isharowsanaya laakiin waxyaalaha noocaasa waa in sanad lagu sugo sanadka xadiiska la sugo kale ayaa lagu sugayaa baabu maa jaa fii kuxli rasuulilahi sal allahu aleh wasalam baabkanna waa baabkii toddobaadoo wuxuu ka warramayaa kuxliga indhakuusha alkuxlu waa mastarkii kaxli haddii la ydhaana waa ficilkii indhakuulashada marka la fadxeeyo waa marinta la marinaayo kuxlina waa waxa laysmarinaayo nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sunnihiisay ka mid ahayd alqawliyati hadalka ah ee inugu booriyey camaliyana waa u marin arki doonno shan xadiis buu ku keenayaa fawaa'idda ay leedahay iyo qiimahay leedina waa la sheegi doonaa qaala alimaam abu ciisa xadaanaa moxamed ibni xumayd iraazi waa sheekhii weynaaye kutubta lahaa qaala anba'na abu daawuud atayaalsi saaxibu lmusnad can cabaad ibni mansuurin can cikramata mowla ibni cabaas can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhu cabaad ibni mansuurin itaaji baa isna laydhah can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu aley wasalam nabiga ilaahay qaala wuxuu uhi iktaxiluu indhakuusha bilimidi ismidka ku indhakuusha fa innahu geedka ismidka laydhaa yajluu wuxuu faydaa oo nadiifiyaa albasara indhaha waa nadiifiya wa yumbitu waa soo saaraa ashacra timahana waa bixiyaaye ismidka mariya wa zacama wuxuu sheegay ana nabiya sal allahu aley wasalam nabiga ilaahay kaanat lahu inuu lahaa muxula aalad uu ku indha kuusho muxula waa aalad waa quraaradii iyo qalabkii ku jiray ayaa muxula laisku idhaa yaktaxilu minha wuu ka indhakuushaa kulla laylatin habeen kasta wuu ka indhakuushaa alaaatan fii haadihi saddex wuxuu mariyaa tan midig wa alaaatan fii haadihi saddexna wuxuu mariyaa ta bidix buu mariyaa xadiiskani waa xadiis saxiixa hore ereyadiisa waxaa ka mid ah bil bilimid imidku waa macdan xajar ah oo marna casaan ah marna madow ah madowga u badan tahay laakiin waa geed waan idhaahdo waa macdan qaaliya ah, oo indhaha u wacan laakiin waxaa muhima ah in la layska ilaaliyo laba qodob qodobka horey sheegeen waxa weeye imidku wuxuu dawo u sii noqdaa il caafimaad qabta ishu hadday bugto ilaa ay caafimaado caafimaad ma noqdo cudur baabuu ku noqon karaa taas waa qodob qodobka labaad qaar badanoo ismidoo makshuushaa jira oo aan saafi ahayn marka cid la huba haddii laga iibsaday ayuunbuu noqonayaa ismidkii saxda ahaa labada midabba uu leeyey oo waxaa la yidhahdaa kan yamanti iyo meelaha laga helo ayaa madowga u badan ka eeraan iyo xaggaa laga helaana waa casaan ereygan wazacama aslu zacmi beentaa loo yaqaana zacma aladiina kafaruu bi'sa madiyatu lqawmi zacamuu laakiin halkan waxaa looga jeedaa zacama ay dakara waa sheegay been loogama jeedo iminka ibnu cabaas waxaa kaloo xadiisku inoo sheegay geedka ismidka la ydhaa inuu leeyahay labada faa'iido indhaha wuu nadiifiyaa oo midabkoodiibuu soo celiya qishka ayuu ka saaraa wa yumbitu shacar timahana waa soo saaraa nebigu wuxuu lahaa mukxula ah, aalad uu ku indhakuusho habeen walba wanaa ku indhakuulanayey saddexna ishanuu marinayay saddexna ishaashuu marinaayey xadiis kalena wuxuu joojinayaa wuxuu leeyahay ida ktaxala axadukum falyaktaxil witraa midkiin hadduu indhakuusho witri ha ka dhigo witri ha ka dhigo tiras dheer witrigii la laysku maandhaafay culimmada xadiisku meel bay mareen fuqahaduna meel bay mareen culimmada xadiisku waxay mareen in il walba witrigeeda loo ilaalinayo il walba witrigeeda oo midigta saddex baa looga dhigaya bidixdana saddex baa looga dhigaya isma khuseeyaan layskuma jiro mid walba gaarkeeda ayay witri u noqonaysaa axaadiista marka la fiiriyana taasaad moodaa inay u badan yihiin axaadiistu fuqahaduna waxay dhahaan maya midigtaad marin haddana bidixdaad marin haddana midigtaad ku celin haddana bidixdaad marin haddana midigtaad ku gabagabayn imisay noqonaysaa shan jeer saddex arrimood baa ku jira bay yidhaahdeen kow midigtii waxa lagu fadilay saddex arrimood bilowgii waa lagu bilaabay khatinkiina waa lagu khatimay cadadkiina xabad dheeraada waa taayoo iyadu waa saddex bidixdiina waa laba marka labada dariiqo kii la maraaba waa sharci weeye wax ceebaala maaha midna wuu isku wada qaaday oo labadiiba halbu iskaga dhigay witri keliyana wuu sameeyey midna mid walba witri buu u sameeyey midigtana witrigeeda bidixdana witrigeeda habeen walbana waa marsanayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh axaadiista qaar baa ku arki doontaan mid mid inuu iyada qudheeduna middu waa witri qudheedu waxaa dhici karta markuu degdegayo ama wuxuu marsanaaba yaryiin inuu mid mid marinayana waa dhici kartaa xadiiska hore waa xadiis saxiixa qaala xadaana cabdulahi bnu sabax qaala xadaana cabdulahi bnu sabax alhaashimiyu lbasriy qaala xadaana cubaydullahi bnu muusa kaana iqatan yatashayac wuxuu aa nin iqa ah oo laakiin yatashayac tashayuc ku jiro qaala ahbaranaa israa'iil waa israa'iil ibnu yuusuf ibnu isxaaqin asabiici can cabaad ibni mansuur attaaji waxadaanaa cali bnu xujr xadaa dhammayska tirani waxa weeyaan calaamad culimmada xadiisku adeegsadaan waxaa loo badan yahay min ataxwiili sanadkii laba sanad buu xadiisku leeyahy laba dhudood kii hore ka wareeg ku cusub bilow qolana waxaa u yaqaan min alxaayil waa teed qola waxaa u yaqaanaan min alxadii akmil alxadiis ee maqaaribadoo kale qolna waxaa u yaqaanaan saxa u asaxay afarta isilaax buu jiraa laakiin isilaaxa ugu xoog weyni waa xa ay taxwiilu sanad kii hore halkaa igu xidh sanad labaad buu leeyihi waxadaanaa waxaa noo xadiisay cali bnu xujrin sanadka waa garanaysaan qaala xadaanaa yasiid ibnu haaruun qaala xadaanaa cabaad ibnu mansuur xadiisku halkuu ku kulmaya keebuu ku kulmaya ya cabaad ibnu mansuur buu ku kulmaya can cikrimata can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala waxau yihi kaana nabiyu nebigu wuxua sala allahu aleyh wasalam yaktaxilu mid indhakuusha qabla an yanaama intaanu seexanin ayuu ku indhakuulanayey bilimidi imid buu ku indhakuulanayey macdantaa imidka la ydhaa alaaan saddex buu marinayey fi kulli caynin il walba saddex buu marinayey marka xadiiskani keeni horuu waafaqay nebigu intaanu seexanin marka keliya wuxuu soo kordhiyey <coughs> habeenkan la marinaya inaanay habeenka bilowgiisa ahayn ay tahay qabla almanaam intaan la seexanin ka hor qabla almanaami weeye ayuu maxaana qabla almanaam loo doortay ishu xilligaa way isku xidhmaysaa qashinkiibuu shaqaa bilaamaysaa waa la soo nadiifinaya intaad marisa haddaad dib u kala qaado laga yaaba inay hawaduba ka qaado alaaan fi kulli caynin marka il walba waxaa la marinayaa saddexdeeda wa qaala yasiim bnu haaruun fii xadiisi ina anabiya sala allahu nabiga ilaahay kaanat lahu wuxuu lahaa mukhula qalab buu lahaa aalad lagu indhakuusho yaktaxilu minha waa ka indhakuulanayay cinda anawmi markuu seexanayo alaaan saddex buu marinayay fii kulli caynin il walba saddex buu marinayay waana xadiis saxiixa qaala alimaamu abu ciisa xadaana axmed ibnu maniic qaala xadaana moxamed ibnu yaziid can moxamed ibni isxaaq moxamed ibnu isxaaq weeye saaxibu siira waa sheekhii weynaaye imaamu almaqaasi wasiyar laakiin wuxuu ahaa mudallis halkana cancanuhu isticmaalay waxaa laga yaaba in dariiq kale jiro can muxamed munkadir can jaabirin qaala waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sal ly slam calaykum laazima waa ismu ficil amar ilzamu wey calaykum ilaaliya bilismidi ismadka adeegsada cinda nawmi marka la seexanayo fa inahu cilla eh yajluu wuu faydaa waa iftiimiyaa albasara indhaha waa wayumbitu waa soo saaraa ashacra timahana waa soo saaraa marka calaykum iyo iktaxiluu intaasoo amari waajib ma faa'iidaynayaane ijmaacan waa manduub waa sunne waxaa ka sarfiyeyna waxa weeyaan maadaama uu yahay caafimaad iyo jamaal qaala xadaana qutaybat bnu saciidin qaala xadaana bishr bnu mufadal can cabdillahi bni cuhmaan bni cabdlahi bn cumaan ibn khusaym alqaari almaki can saciid bni jubayr waa taabicigii weynaa jaliilka ahaa waa taabicigii uu dilay xajaaj ibnu yuusuf can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala waxau ihi qaala rasuulu lahi sal ly slam rasuulka ilaahay wuxuu idhi ina khayra akxaalikum indhakuulihiinna waxa ugu khayr badan alimidu imidka yajlu lbasara indhaha waa faydaa wa yumbitu shacra timahana waa soo saaraa marka ismidka waa lagu naqnaqa dhawday waa lagu celceliyey oo dee indhakuushiibaa qayb dacar laga sameeyey jirta qayb dhir kale laga sameeyaa jirta laakiin ismidku waa ugu sitaa e, indhihii waa ilaalinaya gaar ahaan kuwooda caafimaadka qaba wa yumbitu shacra ragga wixii isla timuhuy kaa daadanin ismidkana ha ogaado ama daadadka ay ku bilaabaan xadiis baa inoo sheegay waxbayuu turkiya ku cararine ismidka iyadana ha ku darsado waayahay xadiikaasna waa xadii saxiixa qaala alimaam abu ciisa xadaana ibrahim ibn mustamir albasri ibraahim ibn mustamir albasri waa sheekhii abi daawuud iyo tirmidi iyo nasa'i ibni maaja qaala xadaana abu caasim الnabiil can cusmaan bni cabdimalik can salim wa salim ibn cabdillahi bni cumar bn khadaab can ibni cumar aabihi qaala waxa uu qaala rasuulu lahi sal l slam rasuulka ilaahay baa yidhi calaykum bilimidi calaykum korkiinna waxaa laasimtaan bilimid geedka ismidka laydhaah laasima fa innahu ismidkaasi yajluu waa iftiimiyaa albasra indhaha waa faydaa waa iftiimiyaa wa yumbitu shacar timahana waa soo saaraaye marka axaadiistaasoo dhan waxaa isku waafaqday in la indhakuusho rag iyo dumarba indhakuushu shay dumarka maaha waa shay ka dhaxeeya quruxna waa yahay caafimaadna waa yahay sunnana waa yahay waxaa la sheegay kaana lilnabiy sal l salam rabcatun iskandaraniya nebigu wuxuu lahaa sanduuq yar oo afargeesah fiiha waxa ugu jiray mir'aatun muraayad wa mushtun iyo garhfeedh wa mukxula mukxula ugu jirtay waa quraaradda iyo bahasheedii wa miqraadun miqraadna waa ugu jiray miqraadku waa shay maqaskoo kala ah oo wax lagu jaro wa miswaakun cadayna waa ugu jiray shantaa shay alaabooyinkiisa yaryarkaa ayuu halkaa gashan jiray muraayadiisana waxaa la odhan jiray almudilla dabeecada waa arki doonaa kitaabkeennan ku arki doonaaye dhaqanada cajiibka ee nebigu lahaa xataa qalabkiisa magacyuu bixin jiray muraayadu magacu bixinaya seeftu magacu bixinaya waranku magacu bixinaya waxyaalahaasoo dhan magac buu odhan jiray muraayadiisana waxaa lo odhan jiray almudilla garhfeedhiisuna caag bay had baal wa kaana almushtu min caajin caaggeennan hamoodin wax alla wixii laf ka samaysan caag odhan jireen caag markaa lafdigii caaguu isbedelay balastig bay nagu naqaana laakiin xilligoodii haddii caag lagu idhaa waa wixii ka samaysan laf ayaa caag la odhanayaa ilahi waxaan weydiisanaa cilmi naafica camal saalixa